bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii e e adduunyada baratankii bilowda bilowgii e adduunyada taratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin kulawacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa khamiis taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka november sanadku waa labada kun barnaamijka idaacadda reediyo kulmiya barnaamijka ciyaaraha door waxaa ku dhegeysan doontaan qodobo ay ka yihiin kooxda kubada cagta ma united oo xalay guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda kubadda cagta copenhagen sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta arsenal guushii ay ka gaareen kooxda kubadda cagta sevilia aynu eegi doonaa sidoo kale warxun ayaa u soo baxaya kooxda kubadda cagta arsenal oo ah dhaawaca ciyaaryahanka bukaya saka sidoo kale waxaynu eegi doonaa koox kubadda cagta real madrid iyaguna wareegi lix iyo tobanka ay gudbeen bayer munig iyaguna laba gool iyo hal ay ku garaaceen koox kubadda cagta galatasaray iyagoo wareegi lix iyo tobanka ay gudbeen inter milanna sidoo kale way wacdareeyeen sidoo kale koox kubadda cagta real sociedad napolina barbaro ayay kala kulantay koox kubadda cagta union berlin sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kulmada maantaha la ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee breyton caawa way ciyaari doontaa sidoo kale liverpool iyaguna way ciyaari doonaan koox kubadda cagta turus ayay ciyaari doonaan sidoo kale westham iyaguna oo ciyaari doonaan tartanka yurub liiga ee caawa kulamada xiisaha badan ee jira sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta real madrid oo gebi ahaanba ka tala baxday qaadashada ciyaaryahanka kilimbabe sidoo kaleeto xaalada christopher inkunku aynu eegi doonaa macquulse ma tahay in ciyaarta masiti ciyaaryahankan u ciyaaro qodobadaas iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door reediyo kulmiyo magaalada muqdisho iyadoona kooxda kubadda cagta real madrid ay markaa wacdalinayaan sanadkan kooxda kubadda cagta real madrid waxay kamid tahay kooxaha sanadkan eh, markaad eegto loo saadaalinayna ku guuleysan karayaan tartanka champions leaga kooxda kubadda cagta real madrid marka saddex gooli waxba ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta sporti lisbon kooxda kubadda cagta real madrid eh, carlo angelotti wuxuu amaanaya ciidaanka lagu magacaabo ibrahim dias oo gool koowaad isagu dhaliyay toddoby daqiiqo kadibna finicia jia goolka kale u dhaliyey kii kalena rodrigo u dhaliyay fini ayaa ka caawiyeen markii ugu horeysay tartan champions leaga labadan ciyaaryahaan fini uu gol dhalinayo dabcan rodrigo uu caawinayo halka finina uu markaasi ka caawinayo rodrigo halka rodrigo isagana uu caawinayo oo braham dias isaga ayaa caawiyay saddex gool ayayna ku badiyeen kooxda kubadda cagta real madrid marka real inaba caadi maaha tony cruz iyo federico falfardi kamofinka ibrahim dias fenisha cha iyo rodrigo ferlamendi nacho anta rodriger lucas vasquez iyo weliba andre lonin waa shaxda macquulka ah xalay ku ciyaareen haddaba real madrid markaad eegto waxa ay kamid tahay kooxaha sanadkan wacdareynaya solaan kole real xil ciyaareedkan afar kulan ciyaartay tartanka james leaga afarta kulan way badisay sagaal gool ay dhaliyeen saddex gool ayay laga dhaliyay markaa foom fiican ay ku jiraan iyadoona marangeyska markaa aada loo ammaanaya marka real madrid waxaa leeyahay todoba sano wareega guruubyada waxaweyaan ama tartanka james leaga tani magaca markii loo bixiyay champions leaga weligooda iyagu waxaweyaan guruubka kuma harin marka waa kooxda keliya taariikhda dabcan waa cadareynayaan markaad eegto sanadka markay madrid mar kale ayaa loo kuwa ku tartamaya markaad eegto gruubka ay ku jiraan real madrid waxaa dabcan napoli ay ku jirta sidoo kale sporting baraqa iyo kooxda kubadda cagta iyo nimbarlin iyadoona kooxda kubadda cagta real madrid marka gruubka labiyo toban ay ku hogaaminayaan napoli toddoba dhibcood sporting baraqana saddex dhibcood iyo nimbarlina hal dhibcood marka gruubkan waxaa la saadaalinayaa real madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta napoli in gruubkan ay kaga soo bixi karayaan change dhanka kalena hadii haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta arsenal iyagana way wacdarayeen iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal sanad qurux badan ay qaadanayaan markaad eegto sanadkan arsenal xil ciyaareedkan hamkooda markay ku ciyaarayaan gurigooda markay ku ciyaarayaan aad ay wacdareynayaan hadaba xil ciyaareedkan tartanka champions leaga laba kulan ayay ku ciyaareen hoomkooda ama gurigooda ee eh, imarates stadium eh, iyadoona eh, garoonkooda laba kulan ay ku ciyaareen labadaba ay badiyeen lix gool ay ku dhaliyeen xataa hal gool ilaa hadda hidda uga dhalisa waa la marka arsenal iyaguna way wacdareynayaan markaad eegto inkastoo arsenal eh, markaad eegto saddexdii kun lagu dambeysay champions leaga aanirahda saddexdii kun lagu dambeysay dhammaan tartamadooda laba ka ah la garaacay ayaa dabcan wadada guulaha kusoo laabatay labadii kolin ugu dambeysay la garaacay arsenal newcastle iyo westham marka michael arteta ciyaaryahanidiisi waxa uu ku yiri ma doonayo in dabcan saddex kulan xiriir ah na la garaaco marka digl ras ayaa la weydiiyey dabcan kulanka sababta uu muhiim u ahaa michael arteta waa uu acdareynaya markaad eegto sidoo kale koox cagta arsenal wareega lix iyo tobanka boqolkiiba boqol waa usoo gudbi karayaan arsenal kulanka xiga haddii ay hal dhiba xataa ka qaataan ama saddex dhibcood ay qaataan iyagu way soo gudbi karayaan marka arsenal xil ciyaareedkan wareegooda lix iyo ma jabna oo waxa weyaan waa diyaar oo markaad eegto haddii kulanka xiga ay barbaro xataa qaataan hal dhibic ay qaataan way usoo gudbi karayaan maadaama kooxda kubadda cagta b s v ndovan ee ku jirto kaalinta labaad shan dhibcood ee leedahay mar kooxda kusoo xigta waa b s shan dhibcood marka afar dhibcood ugu yaraan ayaa u dhexeeya halka lenis iyo weliba safilian iyagana gruubka ay ugu hooseeyaan marka arsenal gruubka iyaga hogaaminaya xil ciyaareedkan afar kulan tartanka jabans leaga ay ciyaareen afartaasi kulanna saddex ka ah ay badiyeen hal kulan ayay guuldaro qaateen sagaal gool ay dhaliyeen saddex goolna waa laga dheliy marka arsenal dhinaca aadimaa sidoo kaleeto waxaa aad iyaad loo amaanaya ciyaaryaanka lagu magacaabo teresad goolka goolaya xalay isaga ee dhaliy bukayo saaka ka caawiyey halka bukayo saaka isaganu dhali martineli goolkaasi uu ka caawiyey laakiin taageerayaasha kooxda kubada cagta arsenal waxay aad iyaad ugu xun yihiin in ciyaaryahanka bukayo saaka dhaawaca looga saaro siddeetan daqiiqo taageerayaashu waxaa weeyaan waxay leeyihiin alalehe mama dhaawac ayaa nasoo galay haddaba arsenal waxaynu ognahay martin odigad iyo thomas bartey iyo gabriel jesus xataa idi inkati xataa eh, uu ka maqnaa kulanka xalay oo arsenaal oo dhaawac ayaa soo gaaray marka waxaa le hadii bukayo saakan uu sii dhaawacmo arsenaal waxaa weyaan waqtiga ayaa ceeli doonaa oo mar weliba ciyaaryahaanad kaa dhaawacmaan waa mar weliba aad halis ku sugan tahay markaad eegto xalay ciyaaryahaanada markaa wacdireeyey waxaa kamid a ah, tarasaad haddaba tarasaad xil ciyaareedkan markaad eegto isaga oo inta badan aan fursad fiican haysanin ayaa haddana waxauu yahay ciyaaryahaan markaa wacdareynaya xil ciyaareedkan saddex iyo toban kulan uu u ciyaaray kooxda kubadda cagta ganars shan gool ayuu dhaliyay halgoolna waa uu caawiyey isaga waxaweyaan inaba caadi maaha halka bukaisaka isaguo xataa xilli ciyaareed qurux badan uu qaadanayo bukaisaka xilli ciyaareedkan waxaa leeyahay tartanka jabnis liga waa ciyaaryaanka dabcan goolasha ugu badan dhaliyey goolasha markaad eegto iyo weliba caawinta ugu badan haysta haddaba ciyaaryahanada ingiriiska markaad eegto xilli ciyaareedkan ciidanka ugu khatarta badan dhanka champions leaga markii goolasha caawinta iyo goolasha la dhaliya laisku daro bukayo saka inaba caadi maaha champions leaga saddex caawinay haystaa laba goolna waa haystaa marka ciyaaryahankan bukayo saka xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya xil ciyaareedka lix iyo toban kulan ugu kooxda ganades lix gool ayuu u halka todoba goolna uu caawiyey marka bukayo saka isagana aada iyo aad ayaa loo ammaanayaa Show weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana haddiianu waagnana kooxda kubada cagta united xalay guuldaro aad iyo aad xanuun badan ay kala kulantay kooxda kubada cagta copenhagen kooxda kubada cagta united xil ciyaareed xun ayay qaadanayaan markaad eegto ciyaartan haddiiaynu usoo laabano waxay ahayd ciyaar aad iyaad u xiiso badan kooxda kubada cagta copenhagen meel weliba ay kaga wanaagsaneed kooxda kubada cagta united markaad eegto kubada heysashada kooxda kubada cagta copenhagen waxawey boqolkiiba konton labo ayay bolpositionka ama kubad heysashada ay haysteen halka boqolkiiba afartan sideed waxaweya kooxda kubada cagta united dhankaasi waa lagu fiican yahay hataa markaad eegto eh, eh, kubada haysashada eh, ama total baaska markaad eegto oo dhammaan baasaskii la sameeyey kooxda kubadda cagta man united oo banaanka ku ciyaareysay oo garoonka kooxda kubadda cagta copenhagen waxay sameysay afar baas halka afar baas ay dhammaystireen sidoo kaleeto markaad eegto kooxda kubadda cagta copenhagen waxay sameeyeen shan baas halka ay ku belidgareeyeen ama ay dhammaystireen dhammaan baasaska afar boqol konton iyo toddoba oo ay ka wanaagsanaayeen kooxda kubadda cagta may united kooxda kubadda cagta copenhagen markaad eegto kulanka waxyaabaha ka dhacay waxaa ka mid a ah, eh, ciyaaryahaanka lagu magacaabo eh, john evans ayaa sidoo kaleeto dhaawaca looga saaray shan iyo toban ciyaarta markii maraysay sidoo kaleeto marcus rashford gebi ahaanba kaar ayaa la siiyey isagu waxaa weeyaan eh, dabcan qalad ayuu sameeyey kaarkaasna waxay ka dhigneed dhinka xukbadda cagtimo united waxaa weyaan ridkaal ay qaataan kadibna eh, lagu baashaalo haddii aanu ciyaarta usoo laabano eh, goolka koowaad waxaa bilaabay hojeland xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanayaa waxaana uu dheliyey shan gool champions leaga ah xil ciyaareedkan isagu waxauu yahay hadda kan ugu goolasha badan tartanka champions league xil ciyaareedkan markaad eegto mactomani ayaa goolkaasi ka caawiyey sidoo kaleeto isla hojeland ayaa dheliyey siddeed daqiiqo oo taageerasha koox kubadda cagta united markaasi way faraxsanaayeen markaad eegto maadaama ciyaar labaatan iyo sideed daqiiq mareyso laba gool ay leeyihiin mucaaradka markaas ay gebi ahaanba eh, ka tanaasuleen in ma united ay daawadaan markaad eegto maadaama ciyaarta qaybta horeba sideed iyo labaatan daqiiqo ay ku hogaaminayeen laakiin kubadda cagta wax weliba waa laga filan karayaa hadaad waxaa weyaan hadda aad ku fiican tahay ama aad guuleysanayso waa laga daba imaanaya haddii aad difaacaga uu noqon waayo mid markaa dee dabcan si fiican u ciyaaraa ee eh, markaynu eegno hojalan goolkiisii eh, shanaad ayuu dhaliyay champions leaga sideed daqiiqo laakiin qeybta hore ciyaarta markay maraysay waxa weyaan afartan shan daqiiqo waxaa goolka koowaad dhaliyey ciyaaryahan tirsan kooxda kubadda cagta copenhagen eh, ciyaaryahankan waa ciyaaryahan aada u khatar badan oo xil ciyaareed qurux badan ku qaadanaya waana mid ka mid ah ciyaaryahanada ee weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo copenhagen waana ninka lagu magacaabo maxamed amiin maxamed aamiin waxa uu dhalashaan kasoo jeedaa wadanka morocco ciyaaryahankan waa sagaallabaatan jir waxa uu dhashay afartii agosto afartii marka ciyaaryahaankan wadanka morocco ayuu kasoo jeedaa inkastoo norway waxaweya dhalashada norway uu qaatay laakiin ciyaaryahankan waxaa ku dhashay wadanka morocco waana ciyaaryahaan aada u khatar badan ciyaaryahaankaasi ee goolka koowaad keenay ka labaadna waxaa dhaliyey kale ee aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo eh, diogo consalves ciyaaryahaankan waa sano jir waxa uu dhashay lixdii februaari toadii waana ciyaaryahaan wadanka bortuqiiska kasoo jeeda isaga ayaa goolka barbaraha ee labada gool labada gool keenay markaad eegto wuxuu ahaa goolkulaad ciyaarta qaybta hore ciyaarta waxay ahayd laba gool oo kooxda kubadda united lahayd iyo weliba kooxda kubadda copenhagen oo kambaga cajiiba ah samaysay oo laba gool keentay markii lasoo laabtay kadib lixdan iyo sagaal daqiiqo Eh, waxa weeyaan eh, goolka saddexaad waxaa dhalay bruno fernandes markaad eegto ciyaarta eh, marka hore way iska fiicnaayeen ma united boqolkiiba boqol laakiin rash ayaa ka qaaday afartan iyo laba daqiiqo taas ayaa ka dhigan in rashford waayihiisii kubada cagta ama koox kubadda cagta ma united rid kaar qaatay markiisi labaad taariikhda isaga ayaan ciyaarta dilay ma united oo iska baashaaleysa oo laba gool leh waxa weyaan eh, doonaysa kii saddexaad iyagoo raadinaya ayaa dabcan ridkaad la siiyey laakiin kadib laba gool degdeg ay keeneen kooxda kubadda cagta copenhagen goolka saddexaad ee bruno fernandes ayaa keenay waana gool kulaad lixdan iyo sagaal daqiiqa ciyaarta markii maraysay taageera united aad iday u farxeen maadaama lixdan sagaal daqiiqo iyagoo ridkaar qaba haddana goolkii saddexaad ee keeneen laakiin maxaa dhacay daqiiqo daqiiqo waxaa goolka barbaraha ka dhaliyay ciyaaryahaan aad u khatar badan waana ciyaaryahaanka lagu magacaabo lucas rife oo isagana dhalashaan kasoo jeeda wadanka denmark waana ciyaaryahaan qadka dhexe ka ciyaara isaga ayaa goolkii saddexaad keenay kadibna waxaa ugu dambeetii ugu shubay goolka kuusha waa goolka afraad ninka lagu magacaabo roni ciyaaryahaankan isagu waxau kasoo jeeda wadanka kuweit waxaa la yiraahdaa eh, magaciisa waxaa la yihahdaa roni waxa uu ka soo jeeda waddanka ee eh, lagu magacaabo ee eh, kuweyd waana ciyaaryahan daayar waana toddobiyi toban jir waxa uu dhashay shan iyo tobankii nofembar labada kun iyo shantii magaalada kuweyt city la yidhaahdo ayuu ku dhashay marka ciyaaryahankan ayaa ku baashaalay oo isagu waxa weeyaan eh, goolka ugu dambeeya guusha uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta united hadaba ciyaarta waxay ku dhamaatay afar gool iyo saddex oo kooxda kubadda cagta united lagu garaacay markaad eegto kulankii ugu dambeeyey copenhagen iyo kooxda kubadda cagta manchester united wada ciyaarayeen garoonka ontrafood dhibaato aad iyo xoogan ayay ka martay in man united ay ka badiyaan oo xili dambe xataa waxa weeyaan ay ama xili dambe ay guuleysteen laakiin xalay copenhagen meel weliba ay ka wanaagsaneyd dhanka kubadda haysashada dhanka shudoon taargetka dhanka maxaa layidhahdaa dhanka waxa weeyaan gooldhalinta afar gool ayay kulankan ku dhaliyeen haddaba markaad eegto gruubka hadda kooxda kubada cagta united ku jiraan waa gruubka koowaad gruubkan kooxda kubadda cagta bayr munich iyagu way xaqiijisteen in markaa wareegga lixi tobanka kooxda kubadda cagta copenhagen xataa innaba caadi maaha markaad eegto gruubkan bayr munich iyaga ayaa ku xiga maadaama tartankan afar gool ay ka dhaliyeen eh, ama sideed gool ay ka dhaliyeen xilli ciyaareedkan sidoo kaleeto eh, kooxda kubadda cagta galatasaray iyaguna waxay ku jiraan kaalinta saddexaad kooxda kubada cagta ma united iyaguna waxay ku jiraan kaaleynta afara taasoo ka dhigan in kooxda kubadda cagta ma united dhibaato xoogan ay dareemayso oo saddexdii kulin ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ma united ay ciyaareen ee afartii kulin ugu dambeysay saddex ka ah la garaacay waana kooxda ma united waxaa laga rabay kooxda kubadda cagta ma united xataa kaalintooda in kula dagaalanto kooxda kubadda cagta bayr munij iska daayay xataa waxay la dagaalami kooxda kubadda cagta copenhagen iyo weliba kooxda kubadda cagta galatasaray haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta ma united ee ninka lagu magacaabo ericton hag ayaa waxauu ka hadlay guuldarada wuxuu leeyahay ciyaarta waynu maamulinay laakiin waxaana daliirid kaarka marka taasoo ka dhigan in ciyaaryahaanka rush la yidhaahdo uu ka dambeeyey in kooxda kubadda cagta ma united guuldaro badan ay ka qaadato kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo copenhagen haddaba copenhagen markaad eegto waa koox inabaanan caadiheen oo xilli ciyaareed qurux badan qaadanaysa kooxda kubadda cagta copenhagen markaad eegto horyaalka markaad eegto waa horyaalkooda weeyaan horyaalka la yidhahdo danish super league waxaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta copenhagen copenhagen markaad eegto innaba caadi ma copenhagen xil ciyaareedkan horyaalkooda danish suberliga la yidhaahdo afar iyo toban kulan oo ay ciyaareen xil ciyaareedkan toban guul ayay gaareen labo guul daro iyo weliba ee eh, labo barbadhacayay xil ciyaareedkan ka heleen oo kooxda copenhagen xil ciyaareedkan horyaalkooda xil ciyaareedkan waa kooxda xil ciyaareedkan oo goolasha ugu badan dhalisay horyaalka eh, wadanka ama horyaalka danish swedlig la yidhaahdo soddon iyo gool ayay dhaliyeen kooxda kusoo xigta waa kooxda kubadda cagta bradby halkaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta maitland ee ku jirta kaalin saddexaad marka copenhagen inaba caadi maaha xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan sidoo kaleeto copenhagen markaad eegto xil ciyaareedkan dabcan tartanka champions leaga oo ka wacdareynayaan kooxda kubadda cagta bayer munich ay ku adkeeyeen inkastoo guuldaro ay dusha u saariyeen la garaaca copenhagen sidaas ay tahana copenhagen xil ciyaareedkan afar dhibcood ayay ka shaqaysteen afartii kull ugu dambeysay oo waxay ka fiican tahay ma united iyo weliba kooxda kubadda cagta galatasaray haddaba ma united maxaa waxay u baahantay iyagu inay usoo gudbaan wareega lix iyo kooxda kubadda cagta ma united haddii ay doonayaan inay usoo gudbaan wareega lix iyo tobanka tartanka champions leaga waa in labada kulan soo socda ay badiyaan marka koowaad waa in ay turkiga ay ku badiyaan kooxda kubadda cagta galatasaray garoonkooda sidoo kaleetana waa inay rajeeyaan kooxda kubadda cagta bayer munig ay garaacda kooxda kubadda cagta copenhagen sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta united kulanka ugu dambeeya oo tarafood uu ka dhici doono kulankaasi bayer munig waa inay garaacdaa waa rajada keliya kooxda kubadda cagta united tartanka champions leaga wareegi lix iyo tobanka ay usoo gudbi karto marka waa inay garaacdaa kooxda kubadda cagta galatasaray waa inay rajiisaa kooxda kubadda cagta copenhagen la garaaco waa in iyaguna ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta bayern munich ay sii garaacaan laakiin markaad eegto sida caadiga ah, kooxda kubadda cagta bayern munich way ka badan doontaa kooxda kubadda cagta copenhagen inkastoo boloni wax badan ay eh, dabcan laga filan karayo laakiin kooxda kubadda cagta united ma awoodaa in ay garaacdo kooxda kubadda cagta galatasaray markaad aragto kooxda kubadda cagta galatasaray copenhagen waxaaba adagba kooxda kubadda cagta galatasaray oo ciyaaryahaano aad iyo aad u khatar badan ay joogaan marka man united leeyahay sanadkan e, ceeb ayay ku noqon doontaa groub ay ku jiraan copenhagen iyo galatasaray in ay ka haraan tartanka jamins leaga marka xataa midaasi waxaa macquula ah in gebi ahaanba la ceeriyo tobabare erigten haag oo xil ciyaareed ku qaadanaya tan hag waxaa weyaan xil ciyaareedkan aad iyo aad ugu jaban tahay kooxda kubadda cagta man xil ciyaareedkan waxaa weyaan waxa ay noqdeen mid ka ah kooxaha ugu guuldarada badan xil ciyaareedkan tan iyo horyaalka markii la bilaabay champions league xil ciyaareedka markii la bilaabay united dhowr jeer ayaa la garaacay marka kooxda kubadda cagta united xaalad daran ayaa haysata dhanka kalena eh, haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta bayr munig iyaguna waxaweyaan waqti qurux badan ayay qaadanayaan kooxda kubadda cagta bayr munig ayaa laba gool iyo hal garaacday kooxda kubadda cagta galatasaray ciyaaryaanka lagu magacaabo kayn ayaa laga yaaban laba gool ayuu ku turtay haddaba kayn xilli ciyaareedkan markaad eegto eh, waa ciyaaryahaanka u khatarta badan horyaalka wadanka jarmalka eh, shan iyo toban kulan xilli ciyaareedkan uu u ciyaaray kooxda kubadda cagta bayr munig waxa uu u dheliyey dhammaan goolasha sagaal toban gool tartanka james league afar gool tartanka bundesliigaha shan toban gool marka ciyaaryahanka caadimaha sidoo kale wuxuu haystaa todoba gool oo caawina ah xil ciyaareedka markaad eegto dhowr iyo labaatan gool ayuu ku lug leeyahay shan iyo kulan oo u ciyaaray xil ciyaareedkan waana xil ciyaareedkiisii ugu horeysay kayn uu dabcan u ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee bayer munij hadaba kooxda kubadda cagta bayer munij waxaa weyaan waxaa leeyahay waa kooxda xil ciyaareed qurux badan qaadanaysa waxaa leeyahy labada kun tobankii ilaa iyo hadda wareega gurbiyada kooxda kubadda cagta bayer munig laguma garaacin markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta masiti ayaa garaacday haddaba bayer munig toddoba iyo kulan oo ay wareega gurbiyada ciyaareen xil ciyaareed ama markaad eegto waa bitin ilaa iyo haddana lama garaacin markaad eegto kooxda kubadda cagta bayer munig xil ciyaareedkana waxay noqdeen kooxda ee saddexaad ee usoo gudubta markii la eego masiti real madrid sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta bayer munig iyaguna inaba caadib ah haddaba baayer xil ciyaareedkan afar kulan ayay ciyaareen afartuba ay badiyeen kow iyo toban gool ayay dhaliyeen lix gool keliya ayaa laga dhaliyay marka bayer munich waxa weyaan sanadkan waxay ka mid tahay kooxaha aadka ee loo saadaalinayo inay ku guuleysan karayaan tartanka champions leaga dhanka kaleetana markaad eegto kooxaha reer spain waxaa laga yaabaya koox kubadda cagta real sociedad koox kubadda cagta real sociedad waxa ay garaaceen xalay koox kubadda cagta benfica saddex gool iyo hal ee eh, iyagoo markaa dabcan xil ciyaareedkan waxay ka mid yihiin kooxaha aan la garaacin ee eh, wareeg gurubyada xil ciyaareedkan koox kubadda cagta soshidad afar kulan oo ciyaareen tartanka champions liga saddex ayay badiyeen hal kulan ayay barbaro galeen weli guuldaro maysan kasoo gaarin kooxaha kale sida inter iyo salsburg iyo banfica todoba gool ay dhaleen xil ciyaareedka laba goolna waa laga dheliy marka indhaba caadil maaha sidoo kale koox kubadda cagta inter milan iyagana waa iska baashaalayaan oo iyagana xalay waa guuleysteen kooxda kubadda cagta inter milan iyagona sidoo kaleeto afar dhib waxa ay dabcan ay afartii kun ugu dambeysaba saddex kulan ayay badiyeen hal kulana barbaro halka sidoo kaleetana shan gool ay dhaleen laba gool laga dheliy marka inter milanna sanadkan indhaba caadi maaha waxaa la aaminsanya koxda kubadda cagta inter milan sanadkan in tartanka jabans liga ay meel fiican ka gaari karto halka kooxda kubadda cagta napoli iyagoo nabarbaro ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta yoni berlin eh, kooxda kubadda cagta ee eh, napoli iyagu waxa weyaan weli fursad fiican ayay haystaan maadaama napoli groupkan ay kaalinta labaad kaga jiraan real madrid ayaa hogaaminaysa labaiyo toban napoli toddoba dhibcood sporting baranqa weliba kooxda kubadda cagta yoni berlin iyagana hal dhibcood ay leedahay marka napoli iyaguna weli fursad fiican ayay haystaan Magic System, Rev One, Shaoki. dhanka kaleetan haddiinu eegnanaha dhegeystayaal kulamada la ciyaari doona maanta eurubeliga kulamo xiiso badan ayaa jira kooxda kubadda cagta liverpool way ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta liverpool caawa waxay ciyaari doontaa sideedda iyo afartan shan daqiiqo ama sagaalka caawa oo habeenimo oo ribi dhiman ama saddex saac iyo iyo ama laba saac bar xili ciyaareedka xilligaas ayay ciyaari doontaa hadda liverpool kulmadii ugu dambeysay tolusa lay ciyaari doontaa caawa kulmadii ugu dambeysay liverpool ay ciyaareen tartanka eurub liga xil ciyaareedkan saddex kulan ayay ciyaareen saddexdugu way badiyeen wax guuldaraha iyo wax barbara maysan gelin toban gool ayay dhaliyeen laba gool ayaa dabcan laga dhaliyay keliya marka caawa waxay la ciyaari doontaa kubadda cagta liverpool waxa ay dabcan ay ku ciyaari doonaan garoonka weyn ee stadia deluz toulouse stadium oo faransa kulanka marka kulanka wuxuu noqon doonaa kulan markaasi xiiso badan saddexdii jeer ugu dambeysay kooxda kubadda cagta toulouse iyo liverpool wada ciyaareen liverpool ayaa garaacday kooxda kubadda cagta toulouse marka waynu arki doonaa caawa iyadoona kooxda kubada cagta breyton iyo weliba koxda kubada cagta ayakisna wada ciyaari doonaan kulan xiiso badan ayaa dhexmari doona kooxaha ayakis weliba kooxda kubadda cagta ee eh, breyton breyton waxay dabcan caawa ay ku sugan yihiin garoonka weyn john croof aren stadium tobabare eh, roberto deserbi ayaa dabcan eh, ka hor imaanaya koox kubadda cagta ayax laakiin ayax xil ciyaareedkan way kaga jaban tahay markaad eegto haddaba gruubkan ay brighton iyo ayax ay ku jiraan iyo kooxda kubadda cagta olympic marsel olympic marsel ayaa hogaaminaysa gruubkan brighton waxay leedahay afar dhibcood olympic marsel waxay leedahay shan dhibcood kooxda kubadda cagta ee eh, athens waxay leedahay afar dhibcood ayaxna waxay leedahay laba dhibcood marka kulankan wuxuu noqon doonaa kulan kaleeto oo xiiso badan roma iyaguna waxa la ciyaari doonaan caawa koox kubada cagta ee slafiya baraaqa sidoo kale kooxda kubadda cagta westham iyaguna waa koox inabaan caadi ahayn xilciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan markaad eegto kooxda kubadda cagta westham kulamadii ugu dambeysay oo ay ciyaareen yurub liiga hal guuldaro iyo labo win ayay wataan oo laba kulan ayay badiyeen hal kulanna waa la garaacay lix dhibcood ay leedahay kooxda kubadda cagta farbaaji lix dhibcood olombic beres la yiraahdo iyaguna afar dhibcood ay leedahay marka waa kulamada tartanka yurub liigaha halka conference leagana kulmo eh, aada u xiiso badan ay jiraan waxaana ka ah koox kubadda cagta astafilla oo horyaalka wadanka ingiriiska matalaysa caawa koox kubadda cagta waxay la ciyaari doonaan eh, akmar eze akmar ay la ciyaari doonaan kulankaasi wuxuu noqon kulan xiiso badan onai imri wuxuu doonayaa markii ugu horeysay taariikhda in kooxda kubadda cagta astafilla waa isaga waa tababari weeyaan uu doonayo in muddo kadib uu tartan u qaado conference leaga marka astafilla markaad eegto lix dhibcood ay leeyihiin iyagu aada iyaday u khatar bad yihiin gruubkan iyaga ayaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo astovilla guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijka saxiixan oo kalaatay